bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd almdraj qala الناظم رaximh اllah taعaalى almdraج الmlxq آkhir الخbr min qwl raawi ma blaa fasl ظahr naxو إda qulta التشhهd wصl daka zuhayru wabnu thawbana fasl halkan wuxuu ka gelayaa almudraj mudrajkii ayuu ka gelaa meeshan oo ka mid ah anwaac nooc min anwaaci xadiidka ka mid ah dhinac marka laga fiiriyana wuxuu ka mid yahay min alcilal اlkhafiya lianna shayga inuu mudraj yahay in la ogaado waxaa wax u baahan jamcu طurq duruqdii in la jamciyo lafdigaani inuunan ahayn lafdigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo in kale in la ogaado waxay u baahan tahay eh, cillo marka qarsoon bay noqon kar noqonaysaa walidaalika waxyaabaha wax lagu cileeyo idraajka waa ka mid idraajka waa ka mid eh, in la kala garto hadalkii rasuulka sal ll slam iyo kalaamu gayrihiina waa muhim xagga matniga xadiidka marka laga hadlaayo lianna hadalka rasuulka xujo waaye wa kalaamu gayrihina de xujo ma ahan oo tafsiir iyo wax lamida ah unbaa looga baahdaa ayb inkastoo qowlu saxaabigu ou khilaaf isaga ku jiro xujiyadiisa mudrajku wuxuu uqeybsamaa laba mudraj fi sanad iyo mudraj fi lmatni ama mudraju sanad iyo mudrajulmatni mudraju sanadku marka waa noocyo badan yahay saddex nooc unbauna ka sheegi doonaa isaga mudrajulmatnigowna ku hormarayaa markuu tacriifiye ka bacdi waxa uu yidhi almudraju mudrajku almulxaqu weeyaan midka la haleeshiiyo aakhira alkhabar waa waxa la haleeshiiyo xadiidka aakhirkiisa min qowli raawin raawi qowlkiisana uu yahay min qowli raawin maa raawi qowlkiisna uu yahay ayb dahara waa muuqanayaa bilaa faslin bouna muuqanaa kala soocitaan la-aan iyadoo aan la soocin oon laga soocin marfuuci ayuu soo muuqanaa macnaha marfuuci iyadoo ile raawi warkiisu marfuuc ma aha marka dahara wuu muuqanayaa bilaa faslin soocitaan la-aan canil marfuuci laga soocay yacni la-aantiis naxwa idaa qulta wuxuu ku muuqanayaa sidii idaa qulta tashahuda haddaad tiraahdid xadiidkii ahaa yani idaa qulta tashahuda faqad qadayta salaataka saasuu ahaa haddaad ataxiyaadkii dhahdo salaadaadii waa gudatay intaas waa mudraj kalaamka rasuulka ma aha ibnu mascuud hadalkiisa waaye wasala daaka kaagaas waxaa ku xiriiriyey bilmarfuuci ay bilmarfuuci marfuuci waxaa ku xiriiriyey zuhayrun zuhayraa ku xiriiriyey wa fasala wou ka soocay ibnu thawbaana cabdiraxmaan ibnu thaabit ibni thawbaan asagu waa ka soocay intaani intii marfuuca ahayd waa ka soocay mudrajkii marka waa tacriifiye wuxuu ku yihi mudraj marka la tacriifina waa damju lmawquufi bilmarfuuc mawquuf marfuuc lagu dheeho waay ama la dhexgeliyo ayb mudrajkii marka wuxuu yihi almulxaqu aakhira alkhabari mudrajka matniga waa wuxuu tacriifinaya khabarka aakhirkiisa yani xadiidka aakhirkiisa yani in la haleeshiiyo yani waxa la haleeshiinayo waaye xadiidka aakhirkiisa oo aan hadalka nebiga ahayne min qowli raawi ma raawi un qowlkiisa ah raawi un raawiga ama saxaabi ha noqdo ama taabici ha noqdo ama man duunahu ha noqdo ayb dahara waa muuqanayaa bilaa faslin ayuuna ku muuqanaa soocitaan la-aan oo marfuuci laga soocay la-aantiisoo muuqana isagoon marfuuci aan laga soocaynin halkan marka mudrajulmatniga uu keenay wuxuuna ka noocaanna wuxuu yahay waa aakhirka kan ku dhaco aakhir almatni xagga dambe marka mudrajulmatniga aakhirkana waa ku dhacaa fii ahnaa'i lmatnina waa dhacaa oo matniga dhexdiisa fii awali lmatnina waa dhaca xadiidka awalkiisa intaba waa ku imaadaan kan hadda marka mithaalkan waa aakhiru lmatni ama aakhiru lxadiid ibnu mascuud markii tashahudkii nebigu uu baray uu ka sheekeeyey ee tashahudkii dhammaaday buusaan yidhi marka idaa qulta tashahuda faqad qadayta salaataka haddaad atixiyaadkii akriso salaaddii waa dhammaysay hadalkaas dambe marka nebigu ma dhahine waa kalaam ibni mascuud see lagu ogaaday markii duruqdii la jamciyaa waxaa la arkay ibnu thawbaan cabdiraxmaan ibnu thawbaan oo kala soocay intuu intii marfuuca ahayd markuu dhammeeyey ayuu wuxuu yidhi wa qaala bnu mascuudin idaa qulta tashahuda faqad qadayta salaatak uu kala soocay waxyaabaha marka lagu garto mudraj waxaana inay yihiin maxaa ka mid a ah? yani duruqdiisii marka la jamciyo iyadoo kala soocan in la arko oo intii marfuuca ahayd iyo inta kale yaa riwaayaa lagu kala soocay yaa la dul istaagay riwaayo saxiixa oo kala soocda yaa la dul istaagay saas waa lagu ogaadaa waxaa kaloo lagu ogaan karaa mararka qaar shaygaani inuu nebiga dhahaba inay mustaxiil tahay istixaalatu kownihaa min kalaami nabiy sal l l slm hadalka nebiga inay noqoto inayba mustaxiil tahay maxaa ka mid a ah xadiidkii uu yidhi abu hurayre uu warinayo wuxuu ahaa lilcabdi اlmamluuki ajraani addoonka la hantay mamluuga ah laba ajar buu leeyahay in addaa xaqa yani mawlaahu allihiisa xaqiisa hadduu guto in addaa allaahi wa xaqa sayidihi ilaahay xaqiisa hadduu guto sayidkiisa xaqiisa uu guto laba ajar ajaruu leeyahay wladii nafsii biyadihi buu yihi marka wladii nafsii biyadihi lowla wa baru ummii la axbabtu an amuuta wa ana cabdun mamluuk hadduusan ahaa lahayn jihaadka hooyaday u baarinimo falkeeda hadduunan jiri lahayn addoon la leeyahay inaan anoo ah inaan dhintaan jeclaa lahay arrintaas marka inuu nebiga dhaho mustaxiil waayo nebigu addoonnimo ma tamaninayo waa mustaxiil dhinacaas waxaa kaloo mustaxiil ka yahay xagga waaqica waayo lowla aljihaadu wa baru ummi nebiguna hooyadiis waxay dhimatay isagoo yaray dhimatay lix jir ayay dhimatay markan uu xadiidka sheegayo inuu dhaho hooyaday baarinimadeeda haddaysan ahaa lahayn waaba dhimatayba hooyadiis macnaha hooyo uu markaan hadda nool oo u ixsaan falaayo oo uu ku mashquulayo u shaqaynteeda maba u noolaba macnaha waaqicanna waa mustaxiil si kaleoo sharcanna waa mustaxiil inuu nebigu tamaniyo doonnimo u tamaniyo marka marka idraajka waxaa lagu gartaa hadalkan marka hadalka abi hureyra waay hadalka nebiga ma maahna maxaa diiday istixaalada mustaxiil waayaba inuu warkaan kale nebiga uu dhaho ayb waxaa kaloo idraajka dee lagu kala gartaa saxaabigu inuu asaga kala soocaba uu sheego uu yidhaha marka qaala rasuulullaahi intaa waqultu ana ayuu leeyahay kan xadiidkii ahaa man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakla اljanة qaala rasuulu lah sal l slam man maata laa yushriku biاllahi shayئa dakla اljanة waqultu ana buu yihi marka ibnu mascuud man maata yushriku biاllahi shayئa dakla الnaar isagaa marka kala soocayo sidaasna idraajka waa lagu garan karaa waxyaabahaas ayb naxwa idaa qulta haddii aad dhahdo atashahudda haddaad tira xadiidkii ahaayoo kale ayuu ku muuqanaa saas oo kale wasala daaka kaagaa waxaa ku xiriiriyey ay bilmarfuuci waxaa ku xiriiriyey marfuuci zuhayrun zuhayr baa ku xiriiriyey zuhayr bnu mucaawiyat aljucfiy wabnu thawbaana fasal wa fasala waa kala soocay ibnu thawbaana ibnu thawbaanna labadan intii marfuuca ahayd ee nebigu yidhi sal ll slam iyo intii mawquufka ahayd buu kala soocay riwaayadiisa isaga ibnu thawban waa kaama qultu waminhu mudrajun qultu waminhu mudrajun qablu qulib kaasbiqu lwuduu'a weylun lilcaqib qultu waxaan idhi buu yidhi marka ciraaqi waminhu minhu isaguu ka mid yahay mudrajun mudraj baa ka mid ah wa minhu yacni mudrajkii mudrajun ayaa ka mida mudraj mudrajka oo qablu ay qablal aakhiri dhacayo aakhirka meesha xadiidka ugu danbeyso hortiis dhacaayo qabla alaakhir dhacaayo qabla alaakhirkan dhacayo marka xaguu ku dhacaa marka wuxuu ku dhacayaa fii ahnaa'i alxadiid fii ahnaa'i alkhabar ama fii bidaayati alkhabar khabarka bilowgiisa ama dhexdiisa ayuu ku dhacaa labadaas meelooda ku kala dhacaa aakhirka ilaa hadda aakhirkiibuu kuu mihaaliyey wuxuu leeyahay mud haddana wuxuu ku leeyahay waxaa jira mudraj dhaco qabla alaakhirka dhaco qablu macnaha ay qabla alaakhiri qultu waxaan idhi buu yidhi waminhu isagii mudrajun baa ka mida mudraj mudrajka oo qablu yacni qabla alaakhiri dhacayo quliba waa la gediyey kaas waa la dabagediyey waa la dabagediyey marka waxay tahay marka loo eego kii aakhirka dhacaayey kii aakhirka dhacaayey marka loo eego waa cagsigiisii ou noqonaa kan horay uu ku dhacay ka asbiqu lwuduu'a asbiquu dhammaystir yani taam yeela alwuduu'a weysa qaata weylun waadi naareed lilcaqib liasxaabi alcaqibi cirbaha dadkooda u sugnaaday weylun lilcaqib marka xadiidku waa weylun lilacqaabi min annaar waayo xadiidka marfuuca ah. asbiqu lwuduu'adan ayaa marka mudraj ah xaggee mudrajku uu ku dhacay hadda bidaayaduu ku dhacay asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaabi min annaar ayb see lagu ogaaday bacdu riwaayaat baa marka kala saarayso abu hurayra wuxuu yihi asbiqu lwuduu'a fa inii samictu abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yaquulu weylun lilacqaabi min annaar wasaa kala soco marka waxaa kaloo meesha ku jirto asbiqu lwuduu'ada hadda waa mudrajaan dhahnay mudraj haba ahaato laakiin iyadoo xadiidana waa jirta oo laakiin kale asbiqu lwuduu oo xadiid marfuuca waa jiraa laakiin xadiidkan abu hurayra weylun lilacqaabi min annaar isagu asbiqu lwuduu'a kuma jirin ee abu hurayra ka hormarsaday asbiqu lwuduu ayuu yihi markaasu weylun lilacqaabi min annaar keenay riwaayaadka qaar marka waa kala soocayaano fa inii samictu abalqaasim buu ayuu dhahay waayahay kaana waa kaas marka kan dhexda ku dhaco ma mihaalinin isaga mudrajka oo wasadka ku dhaco ma mihaalinin waxaa lagu mithaalin karaa xadiidkii xadiidka koowaad ee bukhaari inama alacmaal biniyaad maana ka kale bad-ulwaxyiga markuu ka hadlaayo waxaa ku jirtay marka rasuulka sal ll ly slam fakaana yataxanau fii gaari xiraa wahuwa tacabudu wahuwa atacabudu waa mudraj waa mudraj zuhri baana keenay taxanuska una ku fasiraayey wahuwa taxanuhu marka uu leeyahay waa tafsiir taxanuska marka wahuwa tacabudu buu yiri marka isagana marka waa la helaa inta badan laakiin gadaal inuu ku dhaca ubadan u badan yahay idraajku intaa marka waa mudrajulmatnigiibuu uga baxay wa minhu jamcu maa ataa kullu طaraf minhu biisnaadin biwaaxidin salaf wa minhu mudraju sanadka waxaa ka mid a ama mudrajkaba waxaa ka mid a jamcu maa jamcu raawi raawiga jamcintiisa maa xadiid ou jamciyo ataa ou la imaaday kullu طarafin qeyb kasta oo minhu isaga ka mid ah biisnaadin oo ula yimid biwaaxidin lagu jamciyo biwaaxidin bisanadin waaxidin lagu jamciyo ayb kaas oo salafa soo hormaray sanadkaasoo soo hormaray manaa ka waailin ka xadiidi waailin oo kale waaye fii sifati salaati salaada sifadeeda ku saabsanaa qad udrija waa waxaa la dhexgeliyey fiihi isaga dhexdiisa ruwaadda qaarkood iyidraajku eh, uu ka yimid qad udrija waxaa la dhexgeliyey ay fiihi isaga dhexdiisa yani la dhexgeliyey uma ji'tuhum baa la dhexgeliyey jumladaas uma ji'tuhum yani jumladu marka waxay ahayd uma ji'tuhum bacda dalika bizamanin fiihi bardun shadiidu fara'aytu اnnaasa calayhim jullu hiyaabi tataxaraku aydiihim taxta hiyaab intaas uma ji'tuhum bou kuu sheegay markaa de jumladaas waa dheertahay uma ji'tuhum baa la dhex geliyey wamataxada sanadkuna mid ma noqonin ayb wamataxada wamataxada marka xadiidka markaad sanadkiisa fahamtaad garan karaysaa oo xadiidkan asal waxa u ah caasim caasim ibnu kulayb ayaa warinaya marka caasim ibnu kulayb can abiihi can waa'ilin waa si xadiidkuu wariyey marka laga reeba uma ji'tuhum iyo inta ka dambayso uma ji'tuhumna muxuu ku wariyey marka sanadkuu ku wariyey wuxuu ku wariyey caasim bnu kulayb can cabdiljabaar bni waa'ilin can bacdi ahlihi can waa'il ma aragtaa marka naam marka uma ji'tuhum waxa ka dambeeyo sanadka ay leedahay ee dhabta ah waa caasim ibnu kulayb can cabdiljabaar can bacdi ahlihi an bacdi can cabdiljabaar ibni waa'il can bacdi ahlihi can waa'il saas kan kale laakiin xadiidka qeybtiisa horena sanadkeedu muxuu yahay caasim ibnu kulayb can abiihi can waa'il marka bacdu ruwaad baa waxay sameeyeen marka can caasim ibni kulayb can abiihi can waa sanadkaasay soo kaxeeyeen intii matnigiisiibay haddana ay kaxeeyeen markay dhammeeyeen waxay ku daba qabteen uma ji'tuhum qisadaanay ku daba qabteen oo sanad kala leh marka waa mudraj sanad awaa waa mudrajun fi sanad leanna sanad baa waxaa matni baa waxaa lasoo dhexgeliyey sanad ouna lahayn waa la fahmaan u matni baa waxaa la dhexgeliyey sanad ounan lahayn ayb kaas waay marka waxa ugamataxad uu leeyahay marka ugmataxadda mid sanadkana yani labada xadiid matni sanadkoodu mid ma aha ma midoobin waa kala bedelan yihiin ayb wa minhu mudraju sanadki jamcu maa jamcu raawi raawiga ururintiisa maa ou ururiyo waay uu jamciyo ataa kullu arafin ataa kullu arafin uu ku yimid araf kasta uu ku yimid minhu isaga xaggiisa ayb can oo uga yimid biisnaadinna oo uga imaaday isnaad ayb isnaadna oo uga imaaday isnaadka oo hayril awali kii hore aan ahayn ayb biwaaxidin xagee ku tacaluqa jamcugi biwaaxidin ay yajmacuhu waa jamcina biwaaxidin oo ku jamcina hal sanad bisanadin waaxidinoo wixii dhammaan kusoo jamcina kaas oo salafa soo hormaray matnigii ka sanadka ka hormara ayb wadalika ka waailin waaye ka xadiidi waailin oo kale waaye fii sifati salaati ku saabsan qad udrija waxaa la dhexgeliyey ay fiihi dhexdiisa waxaa la dhexgeliyey uma ji'tuhum jumladaana la dhexgeliyey nacam wama taxada sanadkiina ma midoobin oo yacni qisadan uma ji'tuhumtan lasoo dhexgeliyay sanadkeeda kii hore ma aha waa ka duwan yahay waa intaa u nacam ayb qaybkan marka kaas waa oo waa maxay in matni lasoo kaxeeyo matnigaas laba qayb leey hal sanadaa horta lasoo la bilaabaa sanadkaas marka lasoo kaxeeyo matnigiibaa haddana la dabagelina matnigaasi marka uu dhammaado matnigii qeyb ka mida ayaan sanadkan lahayn oo sanad kale ku timid sanadkii hore bis lasoo kaxeeyey ayaa waxaa u waxay u ekaanaya marka darafkan dambana sanadkeedu inuu yahay kaas hore un inuu yahay mana ah idraajka iyo isdhexgelintu xagow ka imaana matnigan ayaa waxaa la dhexgeliyey sanad ouna lahayn waa mudraju sanadkaas ayb uma ji'tuhumna waa mihaalkii waay xadiidkii u ka wadaan wa minhu an yudraja bacdu musnadi fii gayrihi maca اkhtilaafi sanadi wa minhu mudrajkii an yudraja waxaa ka mid a an yudraja in la dhexgeliyo bacdu musnadin musnad qaarkiis fii gayrihi fii xadiidin la dhexgeliyo xadii fii xadiidi gayrihi heyrkiis xadiidkiisa la dhexgeliyo maca اkhtilaafi sanadi sanadka isaguo iskhilaafsan yahayna lala qabo ayb naxwu walaa tanaafasuu oo kale udn naxwu walaa tanaafasuu oo kale udkhila waa la geliyey walaa tanaafasuuda fii matni laa tabaaqaduu laa tabaaqaduu matnigeedaa la dhexgeliyey famudrajun mudraj waaye faqad nuqila waa lasoo guuriyey mudrajun mudraj baa lasoo guuriyey inuu yahay kaas ay fiihi dhexdiisa lagu soo guuriyey ayb famudrajun faqad eh, famudrajun mudraj ah qad nuqila lagu soo guuriyey dha min matni laa tajasasuu lagaga soo guuriyey matniga laa tajasasuu lagaga soo guuriyey yaa yeelay adrajahu bnu abi maryam saciid bnu abi maryam ayaa dhex geliyey ayb id goor buu dhex geliyey akhrajahu xadiidka uu soo saaray can maalikin uu ka soo saaray qaybtaanna waxay tahay yacnii qayb xadiid kale ku dhex jirto qayb xadiid ku dhex jirta inta lasoo qaado xadiid kale la dhexgeliyo oo xadiid kale oo qeyrkiis ah in la dhexgeliyo iyadoo labada sanadba iskhilaafsan tahay kan caasim iyo waxbaa uu ahaayb caasim ibnu kuleyb uu ka wada imaanayay moogtahay kii hadda mithaalka hadda kan laakiin waa laba xadiidoo kala gaara laba sanadoo kala gaara wataan kelmad marka ama jumlo xadiidkan ku jirta inta lasoo qaada kan lasoo dhexgelina la dhexgelina yani iqxaamaa lagu sameynayo waa la dhexgelina idraaj waay marka meeshaas marka wuxuu tusaale uga dhigay walaa tanaafasuu walaa tanaafasuudii marka waxaa la dhexgeliyay matniga laa tabaaqaduu xadiidkii laa tabaaqaduu ayaa waxaa lagu dhex daray walaa tanaafasuu mana ku jirtaba walaa tanaafasuu xaggay ku jirtaa xadiid kale laa tajasasuu walaa tanaafasuu kaas halkaasoo ku jiraa sidaasna ibnu abi maryam ayaa sameeyey xadiidkan ayaa laga warinaa maalig inta kale maalig ardadiisa dhammaantood xadiidka yani walaa tanaafasuu ma aynan ku dhex darin xadiidka laa tabaaqabuu ayb ibnu abi maryam keliya unbaa ku dhex daray ayb wa minhu mudrajkii an yudraja bacdu musnadin idraaju bacdi musnadin musnad qaarkiis la dhexgelintiis in la dhexgeliyo fii hayrihi heyrkiis la dhexgeliyo yani fii xadiii hayrihi ama fii xadiiin xadii hayrihi oo kaa hore ka duwan la dhexgeliyo maca ikhtilaafi sanadina lala qabo sanadka iskhilaafitaankiisana lala qabo laba sanadoo kala duwan waay sanad iyo matni sanad iyo matni matnigaanaad soo qaadee wax kamida kana dhexgelinayna naxwu walaa tanaafasuu waayo fii matni laa tabaaqaduu naxwu walaa tanaafasuu waayo udkhila waa la dhexgeliyey fii matni laa tabaaqaduu baa la dhexgeliyey fa mudrajun mudraj ayaa qad nuqila lagu soo guuriyey min matni laa tajasasuu baa lagaga soo guuriyey laa tajasasuu matnigeeda adrajahu waxaa dhexgeliyey laa walaa tanaafasuu laa yacnii laa tabaaqaduu waxaa dhexgeliyey ibnu abi maryam saciid ibnu abi maryam id buuna dhexgeliyay goortii akhrajahu uu ka soo saaray ay can maalikin uu ka soo saaray noocii labaadna halkaas uga baxay mudraju sanad nooc saddexaad uu gela wa minhu matnun can jamaacatin warad wbacduhm khalafa bacda fi الsanad fayajmacu اlkula biisnaadi dakar kamatni ayu denbi acdamu اlkhabr faina camra cinda waasilin faqad bayna shaqiiqi wabni mascuudi saqط wazada alacmashu kada mansuuru wacamdu lidraaji lahaa maxduuru wa minhu yani mudrajkii matnun xadiid ayaa ka mid ah ayb warada soo arooray can jamaacatin jamaaco ka soo arooray xadiid baa jamaaca ka soo arooray wa bacduhum walxaal bacduhum iyadoo qaarkoodna khaalafa ou khilaafay bacdan qaarka kale fi sanadi ou ku khilaafay iyadoo qaarkood qaarka kale siyaaqada sanadka uu ku khilaafay fayajmacu raawiga waa ururinaa marka alkulla dhammaan ayuu ururinaa biisnaadin isnaad buu ku ururinaa isnaadka oo dakara uu sheegay hal isnaad xadiidkan maalan dad badanaa wariyey alfaadooda iskhilaafsan ama siyaaqadooda sanadkaa iskhilaafsan raawi baa marka wuxuu sameynaa hal sanad buu soo kaxaynaa wixii dhammaan marka yacnii matnigii iyo siyaaqadii kala duwanaydoo dhan wuxuu kusoo dhex ururinaa hal sanad bis mana kuu sheegaayo kanna sidaanuu yidhi kanna saanuu yidhi ma makuu kala caddaynayo ayb idraaj waa iyada lafteeda fayajmacu waa jamcinaya alkulla dhammaan biisnaadin buu ku jamcinaya isnaadkooda kale uu sheegay wadalika ka matni ayu denbi acdam ibnu mascuud xadiidkiisii ayu denbi acdam markuu nebigu ku yidhi waa kii marka uu yidhi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak xadiidkii ahaa alkhabar xadiidkii faina camran camr camar camr camru bnu shuraxbiil faina camran camar camru bnu shuraxbiil cinda waasilin waasil ibnu xayaan agtiisa faqad waasil oo yani keligiisa waasil agtiisa keligii camarkaani bayna shaqiiqin iyo wabni mascuudin saqada wou dhacay bayna shaqiiqin shaqiiq iyo wabni mascuudin ibnu mascuud dhexdoodu ka dhacay wazaada alacmashu acmashna waa ziyaadiyey kadaa mansuuruna waa ziyaadiyey camar uu ayb meeshaan marka waxay tahay waxaa iskhilaafsan xadiidka waxaa warinaya acmash iyo mansuur iyo waasil waxaana xadiidka laga warinaa abu waa'il shaqiiq bnu salama acmash iyo mansuur waxay dhaheen ayaga can abi waa'il shaqiiq waaye can camrin camr bni shuraxbiil can ibni mascuudin saasay u wariyeen labadaas waasil keligiisna camar waa ka tegey oo wuxuu yidhi shaqiiq can ibni mascuud toos camar uu riday ayb saddexdooda marka shaqiiq yani saddexdooda labana camar beyna shaqiiq iyo ibni mascuud ay dhex geliyeen waasilna ma dhex gelinin qaar baa marka xadiidkii soo kaxeeya oo wuxuu kusoo kaxeeyey alacmashu wa mansuurun wa waasilun saddexdooda isdaba dhigay markaasuu wuxuu yidhi can shaqiiqin can camrin can ibni mascuud xaggee marka idraajka uga jiraa binisbati liwaasil camar waa mudraj soo maa leanna waasil ibnu xayaan isaga ma sheegin shaqiiq ibnu salama iyo ibnu mascuud dhexdooda cidna ma dhex gelinin labadan way kuwa dhexgeliyey ee waxay ahayd marka labadan riwaayadooda in la sheego kanna gooni loo sheego laga rido camar siduu u wariyey laakiin marka saddexdoodii laysku cadfo siyaaqadii acmash iyo mansuurna lagu keeno xadiidka idraaja ku jira markaas markaasna fayajmacu lkulla biisnaadin dakar hal isnaado uu sheegay buu kulli ku wada jamcinaa laakiin ikhtilaafkiina ma ma sheegayo hadda waxay isku khilaafsan yihin waa camar camr bnu shuraxbiil ma u dhexeeyaa shaqiiq iyo ibnu mascuud mase uma dhexeeyo waasil agtiisa ugama dhexeeyo riwaayadiisa saas iyadoo ay tahaa marka inta laysku cadfay waasil iyo acmash iyo mansuur ayaa camarna la sheegay camar marka binisbati liriwaayati waasil waa mudraj maba sheegin waa lagu dhex daray meesha wacamdu lidraaji idraajka u qasdidiisa lahaa likulli anwaaci lidraaji xaal oo u sugnaaday idraajka anwaacdiisa oo dhan maxduurun waa kuwa mid la manciyey wa camdulidraaji idraajkii uqasadkiisa ukasidiisa lahaa nooc walba oo u sugnaado maxduurun waa mid la manciyey waay in mudraj loo qasta sax maaha oo qofkii inuu sameeyo marka idraa yacnii inuu isku dhex daro xadiidkii rasuulka iyo hadalkii dadka oo uuna u qasdo sanadkii in idraajkiisa uu u qasdo waa mamnuuc ayb leanna waxaaba ka imaan karo meeshaasi halisaa ka imaan karto mararka qaarna de imtixaan waa dhici karta ma qalbiga marka la ysu gediye sanad iyo matni liajli imtixaan oo kale iyo laa ba markaas lakin waa in la sheego markuu dhammaado majliska intaa marka wuxuu uga baxay mudrajkii waxaana aada amhilooyin fiican u dhigaya nusatu nadar ibnu xajar almawduucu mawduucii xadiidka mawduuca waa kan ugu daciifsan uguna yacni masnuuca ee nebiga lagu dul sameeyey ee ownanba dhihin sharu anwaac daciif sharu daciifi alkhabaru almawduucu alkadibu almukhtalaqu almasnuucu sharu daciifi daciifkan ugu shar badan ugu xun alkhabaru waa khabarka almawduucu la dejiyey la alifay alkadibu beenta almukhtalaqu la abuurtay almasnuucu la samaystay la farsamaystay kaasaa daciif ugu shar badan wkayfa wakayfa kaana lam yujiizuu dikrahu liman calim maa lam yubayin amrahu wakayfa kayfa si kastoo kaana uu ahaado oo ma wujida lagu helo si kastoo lagu helo lam yujiizuu ma aynan bannaynin culimada dikrahu sheegidiisa mowduuci in la xuso ama la sheego ma aynan bannaynin liman uma aynan bannaynin axad calima gartay waxaad ka og inuu mawduuc yahay inuu sheego ma aynan u banaynin culimada maa lam yubayin hadduunan caddaynin amrahu amarkiisa haddii uunan caddaynin oo uunan dhehaynin waa mawduuc xadiidkan muse dhehaynin beytka koowaad wuxuu uga hadlay mawduuca tacriifkiisa kan labaadna xukunkiisa uga hadlay oo xagga warinta in xadiid mawduuca la wariyo ma bannaano qofkii og uma bannaano qofkii hadda aan ogeyn oo isdhahayo xadiidkan waa saxiix isaga isdhahayo dembi male isaga laakiin qofkii og ma sheegi ma ma werin yacnii inuu sheegaa ma bannaana ilaa inuu caddaynayo maahane uu dhahayo xadiidkaas waa mawduuc inuu dhahayo maaha wa akthara aljaamicu fiihi id kharaj الضعف cnى أbا الفرج وأkثara wuu badiyey aljaamicu kii ururiyey fiihi fi lmowduuci mowduuca kii ururiyey waa badiyey id buuna badiyey waqti kharaja ou ka baxay can mowduuci kitaabihi ou ka baxay markuu kitaabkiisa mowduuciisiiba ka baxay yacnii aada buu u fara badiyey marka kii mowduuca ururinayay muxuu u baxay marka limulaqi ducfi buu u baxay <coughs> dacfigii mudlaqiisii yacni markii uu mawduuciisii ka baxay ayuu wuxuu u baxay daciif inuu iskaga soo dhexgeliyo xataa oo mawduucii inuu daciifkii caadiga ahaayey oo aan mawduuca gaarsiisnayn buu iska soo geliyey meesha oo haddii marka almowduucaad aada adiga ciwaan ka dhigato xadiidka mawduuca inaad ku gaabsatay laakiin mid daciif oon heerkaas mawduuca gaarsiisnayn maya ayb marka wuxuu yihi wa akara wou aljaamicu kii ururiy yani kii ururiyey fiihi fi lmawduuci mawduuca xadiidka mawduuca ururiyey id waqti kharaja uu ka baxay can mawduuci kitaabihi markuu ka baxay limuطlaqi dacfina oo u baxay ama limuطlaqi ducfi oo u baxay ducfigii guud oo u baxay ile daciif iyo mawduuc yani daciif kastaa mawduuc ma ahan laakiin mawduuc asaga waa daciif dabcan marka inuu xadiidkii daciifka ahaa aan mawduucnimada gaarin inuu ku dhex daro mawduucaadka waa laga fiicnaa macnaa ibnu salaax wuxuu ujeedaa abalfaraj buu ujeedaa abulfaraj ibnuljawsi ibnuljawsi buu ka wadaa oo jeedaa ibnuljawsi wuxuu leeyahy kitaab lmawduucaat kitaab leeraa madbuuca saddex mujalad iyo mid fahras ah yuu ku daabacan yahay dabco iska fiican ayb waxaa la yidhaha kitaab lmawduucaat wuxuu u qasday marka isaga inuu soo ururiyo kitaabkiisa ku ururiyo mawduucaadka bis laakiin axaadiid wuxuu u baxay marka iska daciif caadiya ah bal kuwo wuxuu u baxay saxiix ah oo ku dhex daray inkastoo ynan aad u badnayn waxyaabaha marka qariibkana waxaa ka mid a xadiid saxiixu muslim ku jiro xataa ku daray xadiid saxiixu muslim ku jira ayuu ku daray ayb marka suyuudigana waa sheegaa meelahan waa ku sheegaa wamin gariibi ma taraahu faclami xadiidun fi saxiixi muslimi saasuu dhahaayb marka macnaha mxuu maxaa lagugu sheegayaa intaan wuxuu kugu sheegaa inaadan ku kadsoomin haddaa aragto xadiid yacni mawduucaad ibnuljawsi haddaad daalacanayso ha iska qaadanin wax walbood ku aragta mawduuc waayo ha iska dhihin oo xoogaa taxqiiq ta-ani iyo taxqiiq ardaygu laakiin haddii uu ka bilaabo kutubtaas mawduucaadka iyo ka bilaabo waaba wareer nacam dad waxaa jiro mawduucaadka iyo silsila axaadiid daciif oo kale iyo la-aali lmasnuuca iyo daalacanaa wixii kalena ma yaqaan ma yaqaanin waxaaba laga yaabaa diinta inuu daniga u xumeeyo marka dambe hata yacnii diintii inuuba dani ahaan malada u xumeeya kadyaa imaan karto ma marka qofku markuu xoogaa wax barto oo axaadiista uu kala aqoon karo oo uu yacni kala yaqaano cilmiga xadiidka wax ka fahmaayo oo wax raadin karo wax baxin karo iyo mararkaas inuu ka faa'iideysto waa fiicantaha laakiin isagoo aan intaas waxba gaarin ama waxba daalacan karin hadduu is yiraa mawduucaad keliya akri dhib ah. marka qof waxaa ka faa'iideysan karo mudalica kitaabkan ibnuljawsi waalwaadicuuna lilxadiidi adrubuu adaruhum qowmun lizuhdin nusibuu qad wadacuuha xisbatan faqubilat minhum rukunan lahum wanuqilat faqayada allahu laha nuqaadaha fabayanuu binaqdihim fasaadaha noocyada dadka xadiidka mawduucaadka sameeyo iyo waxa ku xambaara iyo meelahan kaga hadla marka waalwaadicuuna kuwa axaadiidta dejiyo oo ayagu iska alifo walwaadicuuna kuwa dejiyo lilxadiidi xadiidka kuwa sameeyo adrubu noocyaal waayo adaruhum kan ugu dhib badan kuwa ugu dhibka badan qowmun qolo waayo kuwa ugu dhibka badan nusibuu lizuhdin zuhdi loo nisbeeyey dad zuhdi iyo cibaado loo nisbeeya ugu dhib ugu darar badan xagga maxaa sababtu waa maxay kuwaas oo qad wadacuuhaa dejiyey xisbatan liajli xisbatin axaadiidka mawduucaadka ay sameeyeen ku ajar tirsasho ayagoo weliba ajar ilaahay uga rajaynayo ay sameeyeen faqubilad waa la aqbalay minhum iyaga xaggoodaa laga aqbalay rukuunan iyadoo iilasho yacni loo iilanayo darteed lahum iyaga iyadoo iyagoo loo iilanayo yacni zuhdigooda iyo cibaadadooda iyaa lagu lagu sirmaa marka ayb wanuqilad waana laga naqliyey weliba ayb faqayada allaahu ilaahay wuxuu usoo kaxeeyey uu usoo yacni diyaariyey lahaa iyada axaadiidta mawduucaadka ah nuqaadahaa kuwii naqdin lahaa oo yacnii caddayn lahaa dacfigeeda iyo naqdigeeda fabayanuu way caddeeyeen binaqdihim bay ku caddeeyeen naqdigooda fasaadaha fasaadkeeda axaadiidtaa fasaadkeeda mawduucaadka ah axaadiidtaa mawduucaadka ah fasaadkeeday caddeeyeen marka naxwa abi cismata way caddeeyeen naxwa abi cismata abi cisma xadiidkiisii oo kaley caddeeyeen abuu cisma marka waa nuuxu bnu abi maryam id markii ra'aa uu arkay abuu cisma alwaraa khalqigii marku arkay zacman siduu isaga ku andacoonayo andacooshadiisa darteed ama zacman zaaciman xaal uu yahay isagoo ku andacoonayo id waqtigii ra'aa uu arkay eh, abuu cismaha alwaraa khalqigii marku arkay zacman siduu ku andacoonayo isaga na-ow khalqigii inay ka dheeraadeen can ilqur'aani qur-aankii inay ka dheeraadeen faftaraa waa been abuurtay marka lahum iyagiiba u been abuuray xadiidan xadiid ayuu u been abu abuuray fii fadaa'ili suwar ku saabsan suuradaha fadaaishooda ku saabsan can ibni cabaasin uu uga been abuuray xaggiisa isagoo ibnu cabaas ka warinaya fa bi'sa maa waxaa baas lahaaday wixii ibtakara uu markaa bilowday ninkaa wuxuu bilowdaa baas lahaaday qolada ugu xun marka wuxuu yihi uguna dhibka badan waa qolo marka zuhud loo nisbeeyey axaadiidta ajarayba ka raadsanayeen inay been abuur ku sameeyaan oo wuxuusan nebiga dhihinay dhahayaan ajarna waa ku rabaan nebigiina waa ku been abuuranayaan bani aadamku haddii diintu ama caqiidada ama fahamku hadduu ka hallaabo waxaan ilaahay lagu caabudinoo ilaahay ku caabudaa wixii wixii ilaahay looga dheeraanaya carada alla keenayaba wuxuu ka dhiganaa cibaado cibaadou ka dhiganaya hadda waa kuwana nimankaa nebigay ku been abuuranayaan haddana waxay leeyihiin ajiran ka helayna ayb qad adaruhum walwaadicuuna lilxadiidi adrubun adrubu noocyaalo wa adaruhum kuwa ugu dhibka badan qowmun qolo waaye nusibuu lizuhdin loo nisbeeyey kuwaasoo qad wadacuuhaa axaadiidta mawduucaadka dejiyey xisbatan liajli xisbatin u dejiyey ajir tirsasho faqubilat waa laga aqbalay minhum xaggoodaa laga aqbalay rukuunan uu iilasho loo iilanayo lahum iyaga darteed wa nuqilad waana laga naqliyey faqayada allaahu ilaahay wuxuu u keenay lahaa iyaga wuxuu axaadiidta mowduucaadka wuxuu u diyaariyey nuqaadaha kuwa naqdiyo oo hufo oo yacnii mawduucnimadeeda caddeeyo fabayanuu waxay ku caddeeyeen binaqdihim naqdigooday ku caddeeyeen fasaadaha axaadiidta fasaadkeeda marka haddii layska dhaafi lahaa oo dadkaas hadda ay dhaafi lahaayeen oo la dhihi lahaa dhib male in lays radiyo ma fiicno iyo eh, qofkan qof yacni eh, qof diin zaahid oo diin ku jira oo hadda aan yacni haddii isaga haddii la dhihi lahaa dadkan iyaga ha la ilaaliyo diintana yaa la ilaalinin iyaga ha la dhowro haddii la dhihi lahaa maanta diin maan haysa lahayn diintu yani waxaan ilaahay ku caabuday aan ku caabudi lahayn ayaanaan waxa uga sugnaa lahayn jahli aan uga sugnaa lahayn marka qofku marka uu diinta si qaldan u sheegaayo waa la isagana in loo sheego waa fiican tahay hadduu ka tegaayo sidaas wax la fahamsiiyo waa fiican tahay haddii uu dadka ku shubaayo oo ummaddii si bareer oo bannaanka ugu shubaayana waa laga diinta waa la difaaca marka diinkaa ka owleysan qofkaani waxaa la leeyahay qofkaani waxaan uu sheegaa iyo waxaan uu akrinaa sax ma ahan xataa hadduu dhintay qofka sababta waxay tahay haddiiba lagu baadiyoobayo qofkan wuxuu qoray ama aaraa uu qabay waa in dadka loo caddeeyo marka dadka caamada qaarkood waxaa laga yaaba iyagu waxay arkayaan dad si qaldan isku radinayo inta ar arkaan ayaa laga yaabaa inayba diinta difaacideeda lagu difaaco bilcilmi lagu difaaco ayay daniga u xumaynayaanba wadaad ishaysta waayo wadaadda ishaysta waayo yaa la dhahaya mar hadda qof dadku inay qalad isku haystaan sax ma ahan iyo hawo laakiin markay tahay diin wax nebigu ounan dhihin haddii qof sheegaayo waa la caddaynaa waaba kana qofkii waxaa kaloo lamida iyada lafteedu haddii si qaldan oo u fasiraayo aayaddii ama xadiidkii iyo aqwaashii culimmadu si qaldan u fasira cad eh, sidaasa marka waa kaasna wixii ijtihaad ah waa baabkiisu gooni wahay isaga na ayb naxwa abi cismata oo kale abu cisma marka waa nuuxu bnu abi maryam wuxuu sameeyey ninkan wuxuu arkay dadkii oo qur-aankii xoogaa aan aada u akrinaynin oo qur-aankii xoogaa ka jeestay oo fiqhiga iyo culumta marka aada ugu dadaalayo qur-aankiina aan saa ku ahayn markaasu wuxuu is yidhi war dadkan qur-aanka jeclaysiiya hadde qur-aanka wax lagu jeclaysiiyaaba badan soo oo sax ah ma marine wuxuu yidhi axaadiid inuu been abuuro keenay yacni suurad walbo yacni fadli gooniya u sheega suuraddaas ninkii akriya intaasuu helaa suuraddaas ninkii akriya intaasuu helaa taas ninkii akriya intaas si ay dadka qur-aan badan u akriyaan saasna marka sax ma aha id ra-aa markau arkay alwaraa makhluuqii khalqigii markau arkay na-ow inay ka dheeraadeen canilquraani ilquraani saasa wasniga dartiisa canilquraani baa lo hamsada waa laga hamse ahaan looma akrinayo waana luqo carabiga saxiixa waayo qur-aan in la yidhaha nacam sidaasna ibnu kathiir aaba akriyeyba nacam ayb quraada sabcada kamid ah id ra-aa marka uu arkay alwaraa khalqigii zacman siduu asaga ku andacooday waay ma ogtahay ku andacooshadiisa darteed markuu arkay na-ow khalqigii inay ka fogaadeen cani lqur-aani qur-aanka inay ka fogaadeen faftaraa waa been abuurtay markaas lahum iyagiibuu u been abuuray xadiidan xadiid buu u been abuuray fii fadaa'ili suwar ku saabsan can ibni cabaasin isagoo markaa uu ka warinayo fa bi'sa maa fa bi'sa shay-u shaybaa baasle ibtakara almaqsuusu bidami mabtakarahu waxa uu marka isagu bilowday ayaa baasle fa bi'sa maa shaybaa baasle ibtakara uu bilowday ninkaa wuxuu keenay oo bilowdaa baasle ayb meeshaas marka dadka qaarkood eh, xadiidka marka xadiid dheer waayo oo suurad walba fadaa'il waxbuu ku sheeg sheega mufasiriinta qaaraa soo goos-goosta marka oo hadba suuradda ay marayaan tafsiirkeeda ay bilaabayaan ay ku dhex sheegaan kuwa ay ku hor sheegaan ay kuwaana uu ka hadli doonaa kulli kada alxadiidu kada waxaa kuula too ah alxadiidu xadiidka can ubayin ubay ibnu kacab laga warinayo oo fii fadaail suwar isagoona ku saabsan ictarafa raawihi raawigiisii warinayay wuxuu qirtay bilwadci inuu isaga sameeyey uu qirtay raawigiisii baa qirtay bilwadci wa bi'sa maa waxaa baas lahaaday iqtarafa wuxuu kasbadaa baas lahaaday marofka nebigu haddii uu kas ugu been abuurto xukunkiisu muxuu noqonaa waa laysku khilaafay bacda ahlilcilmi waxay leeyihin waa ku gaaloobaan alkadib cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa kufrun oo diinta looga baxay dhahay leanna tashriicaa ku jira waxbaa tashriic ayaa ku jira dahabi laftiisu wuxuu yidhi inaynan fogeyn arrintaasoo muujiyey laakiin culimada badankood waxay yidhaahdaan haddii uunan banaysanin xalaalsanin biduuni ta'wiil gaalnimo ma ah hadda kuwaanba lama gaalaysiinin kuwaan oo weliba hadda inay bannaysteen waxaa ku tusaayo waaba ajartirsiyayba qurbayba ka dhigteen ayagee ee waxaa laleeyahay banaysigoodaas muta'awiliin waay mutaawiliinay awiliinay ahaayeen <coughs> lowlaa ta'wiiluhumna marka waaba ku gaaloobi lahaayeen ayb istixlaalka ta'wiilku ku dheehan yahayna gaalaysiin ma ka imaanayso haddii ta'wiilku uu saa'ir iska yahay oo waxaad arkaysaa xadiidkii layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira waalmacaazif ashyaa xaaraan ah qaaraa nebigu wuxuu yihi khamraday xalaashanayaan bikayri ismihaa bay ku magacaabayaan istixlaalka uu sheegaayo ta'wiilaa la socdo lowlaa ta'wiilka uuna la soco lahayn diinta waa ka baxi lahayd ibnu taymiya bayaanu daliil calaa buطlaani taxliil sidaasuu dhahaa marka iyagoo min ummatii buu nebigu leeyahay ummaddana ummat lijaabo ayaa laga hadlaa ummat dacwo maa ummat lijaabo haddana umma asaa isu nisbeynayo ummaddiisu inay yihiin shay xaaraana inay xalaashanayaanna waa sheegay maxay ku xalaashanayaan ta'wiilay ku xalaashanayaan ayb ta'wiilkuna mawaanicduu ku dhex jiraan ayb wkulu man awdacahu kitaabah kalwaaxidiyi mukhdi'un sawaabah wakulu man qof dhammaantii awdacahu dhex geliyey ama uga tegay kitaabahu kitaabkiisa uga dhex tegay oo yacni ku sheegay axaadiidtani kalwaaxidiyi waaxidi oo kale waayee mukhdi'un waa gafsan yahay mukhdi'un ku gafsan waay sawaabahu sawaabkiisa uu gafsan yahay waaxidii tafsiiradiisa isaga wuxuu leeyahay tafsir اlbasiid tafsir اlwasiid tafsir اlwajiiz albasiid alwasiid alwajiiz oo tafsiir wada ah buu alifay basiidka ugu ugu weyn waa daa madbuuc basiidka sidaasoo kalena kutubta saas oo kale hazaalina fiqiga saas ahaan oo uu leeyahay isaga marka eh, waaxidii marka kitaabkiisu u dhexgeliyey axaadiidtan uu dhexgeliyey markuu suuradda bilaabayo inuu marka uu fii fadaa'ili suuradda uu fasirayo fadaaisheeda markau ka hadlayo suuradda intuuna tafsiirkeeda bilaabin xadiid oo marka kanuu keena axaadiidtan wax ka mida ayuu keena oo suuraddaas ku saabsan ma fiican uu leeyahay marka sidaas wajawaza alwadca cala atargiibi qowmu bni karaamin wa fi tarhiibi wajawaza waxaa baneeyey alwadca dejinta axaadiis in la alifo la sameeyo la dejiyo cala atargiibi targiibka korkiisa lagu dejiyo jeclaysiinta shay fadiilo laha la jeclaysiina dadka iyo wafi tarhiibi tarhiibka shaniga ku saabsan cabsigelinta waxyaabo xun baa la rabaa dadka in laga cabsi geliyo in wadci axaadiid loo sameeyo waxaa baneeyey qowmu bni karaamin moxamed bnu karaam qoomkiisii baa baneeyeen kiraamna waa la karaamna waa la yidhaha waa karaamiyada ninkay u nisbo sheegato waxaa la yidhaahdaa markaa akhada min alaxaadiidi awhaaha wa min almadaahibi arda'aha aha madaahibi saasuu leeyahy axaadiidta wuxuu ka qaatay kuwa ugu daciifsan madaahibtana wuxuu ka qaatay kuwa ugu xun ayuu ka qaatay xagga caqiidada laga hadlaa waa qolooyinka dhaho alimaanu qowlun faqad iimaanku waa qowl bis wajawaza alwadca wadcigii waxaa baneeyey in la dejin axaadiid la dejiyo cala targiibi lagu dejiyo targiibka korkiisa iyo wafi tarhiibi tarhiib dhexdii cabsigelinta qowmu bni karaamin waxaad arkeen marka dadkan aan axaadiidtana saas u danaynin oo kutubahooda marka kutubo badanoo noocaasa ah waa jiri jireen qaar berigii hore qofka wacdinayaba ounan ka tegin oo wacdiga mala ay kasoo oo duratu naasixiin la dhihi jira aada u jiri jiray marka waxaasoo kale isaga yaallo iska mawduucaadka hadda lafteedana waa arkay been iska cadoo nebiga lagu la laisaga been abuuranayo tiro badan oo nebigaa saas yeelay nebigaa hebel kan yeel hebel nebi waxyaabahaas o dhan waa un wadci meel nebigu ounan tegin haddii la yidhaha nebigaa tegay cagtiisa ku taallo waa been abuur nebiga laga been abuuranayo nin ounan salaamin haddii la yidhaha waa salaamay waa been abuur lafteeda haddii la yidhaahdo taajul wilaaya nebiga hebel u xiray hebel taajka wilaayada nebigaa u xiray yani beentaas maxay tahay laga diin dhiganayo waxyaabahaas marka waa in laga celiyaa dadka yan dadka noocaas oo kale in laga celiyo waxyaabahaas ayb wاlwaadicuuna bacduhm qad sanaca min cindi nafsihi wabacdu wadaca kalaama bacdi اlxukmaa fi اlmusnadi waminhu nawc wadcuhu lam yuqsadi naxwu xadiii haabitin naxwu xadiidi haabitin man kahurat salaatuhu اlxadiida wahlat sarat wاlwaadicuuna kuwa axaadiidta dejiyo bacduhum qaarkood qad sanaca wuxuu sameeyey min cindi nafsihi nafsadiisa agteedu ka sameynaa midna isaga iska alifayo wax uu soo rakibtay ayuu xadiid ka dhigaa qaala rasuulullah buu dhahaa sal l qolo marka ayaga hadalkooda min cindi nafsihi buu ka keensanaa xadiid wa bacdun qaar kalena wadaca kalaama bacdi alxukamaa dadka xikmadda u saaxiibka ah qaarkood kalaamkoodiibuu ayuu dejinayaa uu dhigayaa filmusnadi musnad yacni xadiidkii dhexdiisiibuu dhigaa qolo marka iyagaa samaynayso qolana hadal dad xukamo ah ay ku hadleen xikmad leh ay ku hadleen xikmaddii bay xadiid ka dhigayaan xikmaddii ayay xadiid ka dhigayaan ama qaaciday xadiid inay ka dhigaan laga yaabaan ayb waayahay wa minhu isagii nawcun ayaa ka mida nooc wadcuhu dejintiisa lam yuqsad aan loo qasdin nooc waxaa jiro mowduucnimadiisa ama in la alifo la sameeyo aan loo qasdi loo qasdin naxwu xadiidi haabitin thaabit xadiidkiisii oo kale muxuu ahaa man kahurat salaatuhu sanadaa lasoo kaxeeyey ninkan baa nin baa soo galay wuxuu arkay marka sanadkii markii lasoo kaxeeyey ayaa ninkan soo galay waa fiiriyey ninka xadiidka sheegaya markuu fiiriyey ayuu hadal intuunan u gudbin matniga xadiidka ayuu hadal galay oo ninkiiba wuxuu ku yidhi man kahurat salaatuhu billeyli xasuna wajhuhu fi nnahaar nin cibaado badan oo ah soo soo galay marka ninkii salaadiisu <coughs> habeenkii ay badato wejigiisu waa qurxun waa quruxsanaana maalintii nin marka meesha joogay xadiidkii inuu kaasiiho u qaatay hadalkaasuu marka xadiid ahaan u wari jiray waxaana kusoo marnay ibnu maaja abwaab qiyaami leyl ay nagu soo martay abwaab qiyaami leylka ayay ku jirtay anigaa marka haabit baa marka saa u maleeyey naxwu xadiidi haabitin oo kale man kahurat salaatuhu alxadiida iqra' alxadiida wahlatun wadalika taadaasi wadalika kaagaasi wahlatun waaye gef gefka oo sarad inta sharad faaftay waa gef faafay ayuu leeyahay hadda kani marka wadci uma qasdin laakiin wuxuu la noqday xadiidku inuu saa yahay mana wayucrafu alwadcu biliqraari wamaa nuzila mansilatahu warubamaa yucrafu birikati qultu istashkala athabajiyu alqadca bilwadci calaa mactarafa alwaadicu id qad yakdibu balaa naruduhu wacanhu nudribu wayucrafu waxaa lagu gartaa alwadcu xadiidka in la been been abuurka waxaa lagu gartaa biliqraari qirasho waadiciisii baaba qirtayn wuxuu yihi anaa sameeyey xadiidkan biiqraari waadicihi waa lagu gartaa koow iyo wamaa ayaa lagu gartaa nuzila la dejiyo mansilatahu mansilata aliqraari booska iqraarka wax la dhigi karo la dejin karaa lamida waxyaabaha marka manzilat aliqraar oo kale la dhigi karaaba wuxuu iska yahay waxa wixiyaa wax iska mustaxiilba iska nebigu yidhaahdo kale sala allahu alayh wasalam ayb wixii marka sidii un iqraarka shabaho oo iqraarka lamid ah ayb oo in nebigu ounan dhihin marag madoontaba iska ah waxyaabaha waxaa culamada qaar ay ka dhigaan ama ay geliyaan waxaa ka mid ah xadiidka hadduu khilaafsan yahay shay maqduuc ah shay maqduucun bihi ah hadduu khilaafsan yahay oo maalan waxau khilaafsan yahay aayad dalaaladeedu ay hal yani nas tahay dalaaladeedu ay binasi tahay ayuu khilaafsan yahay ama ijmaacu ama wuxuu khilaafan ujeedaa eh, eh, maxdulcaqli shayga caqliga ummadda wax usoo degdegaayo ugu horeeya u khilaafsan yahay caqliga marka laga hadlaayo caqliga tacamuqa lagu sameynayo waxaas iyo inta ka keen inta ka keen iyo maaha ummadda cuqalada dhan haddii uu khilaafsan yahay waxaana nebigu ma dhihin sala allahu calayhi wasalam calaamad iyada lafteeda marka caddaynaysa nebiguna unan dhihin maalan hadda haddii la arko eh, hal laba nuskeed ma aha xadiid dhahay haddii la arko waa nebiga dhahay ma hal inuu laba nus u yahay waa shay maqduuca ah soo maha dhan dhanba waa diiday haddii kale meeshaas marka dadka qaar baa marka laleeyahay shay qadci oo macluum ah hadduu khilaafo oo calaamad tusayso xadiidku mawduuc inuu yahay dadka qaar baa markiiba waxay ku ordaan cuquusha laga hadlaa cuquulu bacdi nnaas ma aha qaar baa marka waxay xadiidkan caqligau ka hor imaanaya maalan malaa-igaa laga sheekeynaya jibriil wuxuu leeyahy lix boqol oo garab oo kale uu ka hor imaanayuu ku leeyahay caqli ma ka hor imaanayo kaas ma ka hor imaanayo caqli sababtoo ah ilaahay inuu abuuro makhluuq lix boqol oo garbood leh ma ilaahay qudradiisa ma taas ma macajzi gelinay ma cajzi gelinaysa midda kale malaa-igtu caalamulgeyb waaye qeybkuna adiga caqligaaga iyo waxaad ku garan karta ma aha kaasoo kale caqliga ka hor imaana ma la dhahayo ayb waxaa lamida yacni qof dadka qaarkood xadiidaa la sheega aayaddaasuu ka hor imaana buu ku leeyahay aayaddii dalaaladeedana inuu gafsan yahay laga yaabaa ee xadiidkii aayadda la jamcin karo culimmadii hore marka aaday uga dadaali jireen arrintaas in xadiid looga tago qur-aanku sidaan ma qabo <coughs> oo markii xadii la keeno aayaddana saanay dhehe tacaarud lagu sameeya nebiguba waa ka digay sal alla slam oo wuxuu yidhi yaanan arkin qof oo mutaki'an calaa ariikatihi yatiihi lmru min amri aanrin arrinkayga ka mida uu imaanayo yaquulu laa maa wajadnaahu fi kitaab illahi akhadnah wamaa laa taraknaahu saas yaan arkin qur-aan xadiidka nebiga in qur-aanka laga horkeeno keeno maa waayo qur-aanka isagoo kusoo degay nebiga xadiidkana isagau ka yimid hadduu saxiix yahay asagaana kaaga aqoon badan qur-aanka qur-aanka ma iskhilaafsana marka ilaa culummadu ay gaarsiiyeen sunno iyo qur-aan ma isnasakhayaan marka laga hadlaayo waxaa la yidhaha qur-aanku sunnada nebiga waa nasakhi karaa alimaamu shaafici wuxuu yidhi markuu qur-aanka wax nasakhaayo oo xadiid nebi oo saxiixa uu nasakhaayo laabudda aayadda ama xadiidku inuu la jiro sunno inay la socoto sunno caddaynayso in xadiidkaas la nasakhay waa inay la jirto si aan loo dhihin qofkii arkaba aayad iyo xadiid markay iskhilaafaan si uunan qofku u dhihin aayaddaanaa nasakhday xadiidkan annaga aayaddan qaadanaynaa si aan loo dhihin sababtana waxay tahay wuxuu leeyahay haddii xadiid nebi uu jiray qur-aan uu ka daba yimid ee la nasakhay naskhigaas yaa ku dhaqmaayo horta nebiga soo maaha isaga ma ku dhaqmaayo hadduu ku dhaqmo marka sunno nebiyaa lahaayaa marka ama ficil ha ahaato ama qowl ha ahaato laakiin haddii nebigiiba waxba laga waayo qofkanna uu leeyahay eh, aayaddaana xadiidkan nasakhday nebigiina laga waayey ficil iyo ma ama qowl ama taqriir sheegaayo aayaddan inay wax nasakhdayn laga waayo nebigu maa shay mansuuka ku dhaqmi jiray marka waa yihiin saasaa ka imaanaysa meeshaas si aan marka loogu cayaarin arrintan qawaacidkaasay dhigeen culimada marka warubamaa waxaa la arkaa yucrafu in lagu garto xadiidka mawduuca a birikati adeyga wax adeyg badanoon isqabsaniy rakaakada marka iyada rakaaka xagga lafdiga iyo rakaaka xagga macnaha jirta nebigu sala allahu calayhi wasalama afsaxu naas u ahaa luqo wuxuu ku hadlayaa aada u fasiix ah haddii la arka marka luqa iyada dhanba isku daba xiran oo afka iyo afka iyo lugaha isaga xiran oo yacni jajab uu ku jiro waxaa la ogaanaa nebigu inuu isku hadlay sala allahu calayh wasalam ayb rakaaka fi lafdi rakaaka fi lmacnaa haddii laga arka labadaas xadiidka calaamad in nebigu uunan dhihin mawduuci ha noqon karaa weliba rakaakada macnaha xoog badan leanna arakaakatu fi lafdi mararka qaar waa imaan karaayo leanna alriwaayatu bilmacnaa waa bannaan tahay soo maha mararka qaar baan lafdigii nebiga lasoo kaxaynaynin oo raawiga macno ahaan uu ku warinaa xadiidkan ee raawiga waxay ku xirnaanayaan marka luqadiisa iyo iyo dowqiisa oo tarkiibka iyo kalaamka iyo ku xirnaan kartaa marka macnaheedu maahan wax kasto ee lagu arko nooc rakaako xagga lafdiga lagu arko waa mawduuc in la dhahayo ma aha walidaalika marka dabdiga la gelayo kelimaadka sida loo dabdinaayo qawaacidka naxwaha wax aad is leedahay qawaacidkii naxwaha waa khilaafsan yahay xadiidkan baad arkaysaa haddana waxaa arkaya iyadoo la tawjiihinayo taasoo kale marka markiiba inaad la soo boodid qawaacidkii naxwuhu khilaafay waa mawduuc nebigu ma dhihin taasaa taas albiida hadda kitaabkan marka ibnu malig leeyahay oo bukhaari eh, uu kaga hadlo meelaha ishkaalaadka naxwiga ah oo kaga hadlo shawaahidu tawdiixa la yihahda shawaahidu tawdiix oo kale wax badan waxaad arkee waxyaabahaad is leedahay naxwi ahaan waa qaldan yihiin soo tawjiihinayaad arkeen markiiba marka arakaakatu fi lafdi iyo marka lafdigan waa rakiik marka la dhahayo waxay u baahan tahay qofka dhahaa laftiisu inuu dowq saliim ahoo carabi a leeyahay ilaa dadkan iska acaajimta maalan dowqooduba uu iska waxayahay iyo qawaacidkoodu jaa zaydun iyo ra-aytu camran uu ku egyahay keliya iyaga dowqooda iyo xukunkaas ma lahan laakiin rika fi lmacnaana rikatu fi lmacnaa ma rasuulka jawaamiculkelima la siiyey macaanidiisuna macnaha uu alfaa kelimaadkiisuna macaanidoodu waa waa macaani aada rakaaka ku jirta ma aha qultu waxaan idhi buu yidhi marka istashkala thabajiyu thabajigii kii loo nisbeeyey thabaj wuxuu istishkaalay thabajigu waa ay ibnu daqiiq ilciid waa ibnu daqiiq ilciid abulfatxi alqushayri ibnu daqiiq ilciid alquusi athabaji istashkala wuxuu istishkaalay athabajiyu alqaطca buu istishkaalay goyn la gooyo bila shaki la-aan la gooyo bilwadci wadciga xadiidka in lagu la been abuuray in la gooyo calaa maa lagu gooyo kii korkiisa ictarafa uu qirtay alwaadicu kii dejiyay xadiidka wuxuu ou qirtay wuxuu leeyahay ninkan waadicu xadiid nebigoo ku been abuurtay maala sal ll ly slam markaasuu mar dambe wuxuu yidhi aniga xadiidtan oo dhan anaa been abuuray ayuu yidhi ninkaa ictiraafkiisa ma lagu gaari karaa xadiidyadan ou qirtay inuu isagu been abuuray waa mawduuc qaطcan ma la dhihi karaa mayuu leeyahay lan awalowba beenlow ahay ninkaani iqraarka laftiisu inuu been ku sheegayo soo lagama yaabo qiraalkan naftirkiisa inuu been ku sheegaya dhici karto saasuu ka wadaa dadka qaar baa marka waxay u fahmeen meeshan ibnu daqiiq inuu leeyahay ninka waadica iqraarkiisa ma la tixgelinayo inuu dhahayay u qaateen ibnu xajar sida u dhahayo laakiin saas ma aanu yiri ibnu xajar oo isaga wuxuu diiday waxay tahay qadciyuu diiday ninkaan isagaa qirtay soo maaha shay oo maqduucun bihi ah oo aan shaki aqbalaynin oo yaqiini ah ma ka dhigayna laakiin daniga haalibka ah malada haalibkaa ah, ha ninkan inuu been abuuray malada haalibka ah, daniga haalibkaa ah waa waa been abuuray waa la dhaha danigaas haalibka ah keligiisna waa lagu camal fali karaa isaga marka ma diidin iqraarulwaadic in lagu camal falo axaadiistaas laga taga ma diidin ibnu daqiiq ee eh, laakiin qadciga waay wuxuu diidaya yaqiin ahaan miyaa loo helaa taasuu diidaaya ayb waayahay qultu waxaan leeyahay buui istashkala habajiyu alqaca goyn bilwadci lagu gooyo calaa maa kii korkiisa ictarafa oo qirtay alwaadicu kii dejiyey id cille ee sababtu waa maxay qad yakdibu inuu been sheegayaa la arkaa iqraarkaba inuu been ku sheegayo balaa sidaa inay inay yani inaynan ahayn iska daaye narudduhu waan radinaynaa wa nudribu waa ka jeesanaynaa canhu xaggiisa waa radinaynaa xadiidkiisa waana ka jeesanaynaa ayb nucridu falaa naxtaju bihi ma xujaysanayna ee ibnu daqiiq isaga hala xujaysta ma dhihinba maogta falaa naxtaju bihi isaga ma xujaysanayno ama ma xujaysanaynad haddii laga wado iqraarkiisu ma xujaysanayno qadaayaadkaas dhan ibnu daqiiq kama hadlin wuxuu ka hadlay waxay tahay keliya qacan ma goyn karnaa ninkaan nebigu ku been abuurtay qacan ma la gooyi karo leanna inuu been sheegaa dhici karto laakiin danniga haalibka ahaa ninkaan waa waa waa ku been sheegay danni haaliban wax waa lagu dhisaa oo qaci keliya wax laguma dhiso xaafid ibnu xajar isagu saasuu yiri hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi alihi waasxaabi